الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا an yuraada bishayi shayga waa in loola jeeda maa lam yuudac lahu waxaan loo dejinin waalkalaamu hadalkana wadica caqlan caqli ahaan waxaa loogu dejiyey liifaadati macnaahu alxaqiiqi inuu faa'iideeyo macnihiisa xaqiiqi ah walmajaazi ama macnihiisa kale ee looga gudbay wa tasarufu alqowli alsharci tasarufka hadalkaahi ee sharcigaahi mawduucun waxaa isagana loo dejiyey liifaadati xukmihi xukunkiisa inuu faa'iideeyo faidaa uriida bilkalaami hadalkii haddii loola jeedo markaa kayra mawduuci alcaqli mawduuciisi caqliga waxaan ahayn wa uriida loola jeedo bitasarufi alqowli tasarufkii qowliga ahaa kayra mawduucihi sharci wixii loo dejiya sharciga ahaa waxaan ahayn loola jeedo huwa waxaa loo dejiyana waa ifaadatu alxukma aslan waa inuu xukunkii faa'iideeyo asal ahaane fa huwa alhaslu hazli iyo dheeldheel baa la yidhaahdaa faalhaasilu kan dheeldheelaya yatakallamu waa hadlayaa biikhtiyaarihi ikhtiyaarkiisiiyo iyo doorashadiisuu ku hadli walxaaluwa isagoo caalimu garaya bimacnaahu macnaha hadalkana garanaya bikayri qasdin ayuu hadli isagoon u qasdinin limuujibihi wuxuu hadalku waajibinayey fa huwa isagu yubaashiru waxau la baashiraya alcuquuda caqdiyadii wa iyo tasarufaadkii can ridan raallihaansho xaggeedii wakhti aarin doorasho walaakin laa yuriidu ma doonayo alxukma xunkii almutaratiba calayhi ee ka ratibmayey walaa yakhtaaru doorana maayo walaa yardaa biwuquucihi dhicitaankiisana ka raalli noqon maayo wa huwa laa yunaafii ma anfiyo oo ma diido oo meesha kama saaro ahliyat alwujuubi walaa ahliyat aladaab meesha kama saaro walaakinahu yuahiru waa raadeeyaa fii bacdi alaxkaami axkaamta qaarkeed binisbati lilhaasini marka loo eega ee loo nisbeeyo kan dheeldheeraya waxaynu ku jirnay cawaaridii mugtasabada ahayd caridkii labaad baynu ka soo baxnay haddana waxaan layn ka gelaynaa caridkii saddexaad caridka koowaad jahli buu ahaa ka labaadna khata buu ahaa kii saddexaadna waa hasligan iyo dheeldheelkan hasligu hazala hazlan bimacnaa waa diddu jadda baa la yidhaahdaa waxaa iska soo hor jeeda jiddi iyo hasl waa dhab iyo dheeldheel wax markaa u qabanayo qofku dhab iyo wuxuu qabanaya dheeldheel markaa wuxuu yidhi sheekhu hasligu waa in lafdiga uula jeedo qofku waxaan loo dejinin hadalkana caqli ahaan waxaa loo dejiyey inuu macno xaqiiqi ah ama macno majaasi oo macnihii xaqiiqiha ah looga gudbay inuu faa'iideeyo macno xaqiiqi ama macno majaasi oo looga gudbay tasarufka qawliga ah ee qofku markaas uu odhanayo ee sharciga ayana waxaa loo jideeyey oo loo dejiyey inuu xukunkiisiya wixii ka ratibayo faa'iideeyo haddaba haddii hadalka loola jeedo wixii caqli ahaan loo dejiyey waxaan ahayn tasarufkan qowligaa haddii loola jeedo wixii mawduuciisa sharciga uu ahaay oo ah inuu xukunka asal ahaan faa'iideeyo hasle ayaa la yidhaahdaa iyo dheeldheel haasilee ka dheeldheelayaa isagu ikhtiyaarkiisa ayuu ku hadlayaa waana garanayaa hadalkanuu ku hadlaya macnihiisa waa garanayaa laakiin waxaanu u qasadsanayn wixii hadalkan ka dhalanayu waajibinayay ayaan u qasadsanayn markaa cuquuddii la baashiri tasarufaadkii buu la iman isagoo ka raalli raallia isagoo mukhtaarahoo doortay ayuu la imanayaa laakiin xukunkii ka ratibmayay ee ka dhalanayay ayaanu markaas u jeedin kaas ayaanu markaa dooranaynaa kaas ayaanu markaa dhicitaankiisana aanu raalli ka ahayn alhaslu hasliga iyo dheeldheelku an yuraada waa in loola jeedo bishayi shayga maa lam yuudac lahu waxaan loo dejinin waalkalaamu hadalkana wadica caqlan caqlihan waxaa loogu dejiyey liifaadati macnaahu lxaqiiqi macnihiisa xaqiiqiga inuu faa'iidayo o lmajaasi wa tasarufu lqowli tasarufa qowliga sharciga ee sharcigaana mawduucu waxaa loo dejiyey liifaadati xukmihi xukunkiisa inuu faa'iideeyo faida uriida bilkalaami hadalka haddii loola jeeda hayra mawduucihi lcaqli mawduuciisa caqliga aha midaan ahayn wa uriida bitasarufi lqowli tasarufkii qowliga ahaana loola jeeda hayra mawduucihi sharci mawduuciisii sharciga aha midaan ahayn wa huwa mawduuciisa sharcigana waa cadamu ifaadatihi waxaa loola jeedaynaa mawduuci sharciga waxaan baa loola jeedaa wa huwa cadamu ifaadatihi alxukma aslan waxaana weeye waxaa loola jeeday inaanu aslaan xukunkii faa'iidaynin waayo mawduuciisa sharciga waxay xukunkii iyo wixii kala timi aslaan inuu faa'iideeyo laakiin hadda waxaa loola jeedaa hayra mawduuci lasli wa huwa mawduuciisa asliga kayrkiisa loo jeedaana waa cadamu ifaadatihi inaanu faa'iidayn alxukma aslan aslahan fawalhazu dheeldheel ayaa la yidhaahdaa falhaazinu kan dheeldheelayaa yatakallamu waa hadlayaa biikhtiyaarihi doorashadiisa ayuu ku hadlayaa wa huwa caalimun mid og weeye ama xaal huwa isagoo caalimu gale bimacnaha hadalkeed macnihiisa min gayri qasdin laakiin aan u qasdin limujibi wuxuu waajibinayey fa huwa yubaashir cuquuda tasarufaat cuquud buu samayn waxbuu iib buu markaa samayn guur buu samayn furiin buu samayn can ridan wakhtiyaarin buu samayn walaakin laa yuriidu ma doonaya alxukma almutaratiba calayhi xukunkii ka ratibmaye ma rabo walaa yakhtaaru dooran maayo walaa yardaa biquuci dhicitaankiisana raalli kama aha wa huwa laa yunaafii ma anfinayo ahliyat alwujuubi ahliyat lwujuubkii ma anfinayo oo ahayd inuu qofku u suubabay inay xuquuq mashruuci u waajibtay si ay kula waajibto maxay yidhahay dimada ayay ku xidhnay haasirka dimadiisuna waa mid mawjuuda oo qaa'imo ah oo ah jirtay intuu nool yahay walaa ahliyat ladaa laa yunaafi ahliyat lwujuub walaa ahliyat laadaam ahliyat laadaana meesha ka saari maayo oo waa inuu qofku u suubabo in dee ficil uu uga soo fulo si markaa sharci ahaan la tirsanayo oo afcaashiisa iyo aqwaashiisaba sharcan yacni wax muctabara ay noqdaan taasina caqliga ayay ku xidhnayo qofkan haasilkaayna waa qof caaqilo caqligiisa joogo walaakin asaatee yuahiru waa raadaynayaa fii bacdi alaxkaami muu raadayn binisbati marka loo lilhaasili kan dheeldheelaya wa khulaasatu lqowli fii dalik hadalka gebagabadiisa ama duuduubkiisa iyo sawrintiisuna waxa weeye ana atasarufaat alqawliya tasarufaadkan qawliga allatii taasoo taqtarinu la xidhiiri bilhasri alaaata aqsaamin waa saddex qaybood hiya alikhbaaraatu waa warhanno walictiqaadaatu ictiqaad walinshaa'aatu waa saddexdaa walikulli qismin mid kastana xukmun yakhusuhu xukun khuseeya ayaa u sugnaaday oo uu leeyahay waxa uu sheekhu leeyahay wuxuu yidhi ahliyada wujuubka iyo taadaaga midnaba ma anfiyo meesha kama saaro ma diido laakiin axkaamta qaarkeed ayuu raadeeyaa markaa haasdilka loo nisbeeyo waxaana khulaasada iyo duduubka iyo ururinta hadalku uu yahay tasarufaadkan qowliga ah ee hasalka la xidhiidha waa saddex qeood ikhbaaraad ictiqaadaad iyo inshaacaad oo waxay u qaybinayaan weliba qaybintan axnaafdaa lehe waxay leeyihiin marka laga eego xaggan qofka ka raalli ahaanshihiisa iyo doorashadiisa marka laga eego ayaa waxay u qaybsanayaan saddexdaa leanna waxay leeyihiin tasarufkan iyo waxaanuu qofku samaynayo haddii uga jeedo xukun sharci ah xukun sharciga ixdaadintii iyo bilaabiddii hadduu ula jeedo insha allah la yidhaahdaa haddii aanu xukun sharciga uga jeedin waa la kala eegayaa qasdigu hadduu yahay sida waaqica ahee jirta caddaynteeda ikhbaaraad baa la yidhaahdaa haddii aanu markaa taa uga jeedinna ictiqaadaad baa la yidhahda iyo wuxuu qofku aaminsan yahay yuu rumaysan yahay wa khulaasatu lqowli hadalka khulaasadiisa iyo duuduubkiisa iyo gabagabayntiisu waxa weeye fii dalika arrinka ana tasarufaat alqowliya allatii taasoo taqtarinu la xidhiiri bilhasli dheelarka salaatatu aqsaam weeye hiya iyado alikhbaaraat waa waranadii walictiqaadaatu iyo waxyaalaha rumaysna walinshaatu iyo waxyaali la curinayey ee cuquudda oo kala ahayd walikulli qismin qayb kastana xukmun yakhusuhu xugun khuseeya ayuu leeyahay ka koobaad alikhbaaraat waa ikhbaaraadkii wa hiya aliqraaraatu ikhbaaraadkuna waxa weeye waa qirashooyinkii waalhazlu hazliga iyo dheeldheelkuna yubطilhaa waa burinayaa mahmaa kaana wax kastoo ahdo mawduucu اlإkhbaari ikhbaarka iyo kawaranka mawduuciisu wuxuu doonaada waa burinaya lianna sixata aliqraari qirashada ansixitaankeedu taquumu waxay ku qubaysaa calaa sixati almukhbari bihi kan laga warramayo ansixitaankiisa waalhasu dheeldheelkuna daliilun daahirun waa daliil muuqda oo tusinaya calaa kidibi maa aqara bihi waxaanuu qirtay beennimadiisa falaa yuctadu biiqraarihi iqraarkiisa lama tirsanayo markaa faman aqara qofka qirtay hasilan isaga oo dheeldheelaya bibaycin iib ayuu qirtay aw nikaaxin guur ayuu qirtay aw talaaqin buu qirtay falaa cibrata cibro ma leh bidalika arrinkaa walaa yataratabu calaa iqraarihi shayun waxba kala tiimi maayaan xataa walow ajaaza haba banneeyo alhaasilu kan haasilkaya haba banneeyo ha ogolaadeen lianna alijaazata bannayntu talxaqu waxay haleeshaa shay-an muncaqidan wax guntamay oo yaxtamilu sixata walbutlaan labadaba suurtagala falaa talxaqu maha leesha maa lam yancaqil aslan aslaha waxaan gutabin kama ana alijaazata laa tajcalu lkadiba sidqan sida aan ijaasadu waa beenta run uga dhigin waxau sheekhu leeyahay ikhbaaraadku iyo ka warramadu waa iqraaradii iyo wixii la qirabayey hasiga iyo dheeldheelkuna waa buriyaa waxaa liyaaliyo wuxuu doono mawduucan iqraarka waxaanuu qiranayo mawduuciisu waxa liyaaliyo wuxuu doonaba ha ahaatee qirashada mar haddii ay ku jirto hasli iyo dheeldheel mar hadduu ku jiro waxay leeyihiin waa buraysaa oo waa burinayaa oo waxay leeyihiin qirashada ansixitaankeedu dee waxay ku taagan tahay waxa laga warramayo sixanimadiisa iyo jiritaankiisa iyo saxiixnimadiisa waxa laga warramayo ayaa iqraarku ku taagan yahay dheeldheelkanna waa daliil muuqda oo tusinaya waxanuu qirtay beennimadiisa iqraarkana sicitaankiisuna wuxuu ku taagnaa waxaanuu qirtay inuu wax saxa ah oo jiro yahay dhandheerkana waa daliil muuqda oo tusinaya inuu markaa shaygan been ku sheegayo shaygan inuu been ku sheegayo markaa iqraarkiisa wax kastoo qaad ma laha ama ha ahaatay inuu ka warramayo wax faskhi ictibaalaya sida beyci oo kale ama waxaan ixtimaalaynin oo kale sida dalaaqii oo kale yacni midkay doontaba ha ahaatee waxay leeyihiin axnaafdu ma ansaxayo yacni iqraarkaasi wax ka soo qaad male iqraarkaana waxa burinayo waxba kaba jiraan ka dhigaya hasligaa iyo dheeldheelkaas oo hadduu qirto markaasi iibinay qofkan wax kala iibsadeen ama gabadhan isguursadeen ama uu furay xilli hore yani isagoo dheeldheel uga jeeda wax ibraa uu leeyahay ma jiro iqraarkiisa wax ka ratibmayaana ma jiro maxaa yeelay dee waxa iqraarka la cuskanayay waxa la qiranayay jiritaankiisa iyo inuu xaqiiqoobay xukunkan warku oo cibaaro ka yahay ee la leeyahay waa suganya ama ma sugnan la leeyahay jiritaankiisa iyo ansixitaankiisa ayaa qirashada ansixitaankeedan ku xidhnay dheeldheelkanana tusinaya markaas inuu been wax ka soo qaad male xataa walow haba ijaaseeyo oo haba ogolaado haasidee ka dheelalaya haba ogolaado maxaa yeelay ijaasadu bay leeyihiin waxay haleeshaa shay guntamay oo suurtagal ay tahay ansixid iyo welidba labadaba suurtagaloo oo ixtimaalaya waxaan aslanba guntabin ijaaze iyo ogolaansho ma haleesho si aanay ijaasaduba shay beena aanay run uga dhigin war been ha ahaadee yacni waan ogolaaday oo aniga ayaa ijaaziyee ma soconayso qawaacid fiqhiya baa jiro alijaazatu inamaa talxaqu almawquuf ala shay mawquuf oo la joojiyey ayay haleesho shay baaila ma haleesho albaail laa tilxaqu lijaaza baail ijaaza ma haleesho ayaa sidaasi waa sida ay qabaan axnaafdu masala shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay qabaan hasligu inaanu burinaynin iqraarka waxay markaa ku tegayaan in qofku hadduu wax qirto ama ha dheeldheelayo ama ha ciyaarayo ama ha been sheegayo in markaas loo qabanayo iqraarkiisa mar hadduu qofka aba mukalafo mukhtaara uu yahay xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda bini aadmigana waa kuwii markaa kala saaraya sida bushaacba markaa caddaynayay ewla xaq bini aadmin lagama noqon karo xaq laakiin ilaahay waa laga noqon karaa qirashadii la qirtay maalikiyada oo kale ayagu markaa way xoogay tawaasiila ayay ku leeyihiin wuxuu leehy alikhbaaraat wahiya aliqraaraatu waa qirashooyinkii walhazaau dheeleelkuna yubdiluhaa waa burinayaa mahma kaana in wax kastoo ahdo mawduucu اlikhbaari ka warangaa meeshiisu lianna sixat aliqraari taquumu waxay ku qumaysaa calaa sixati almukhbari bihi kan laga warramaya ansixitaankiisa ayaa qiritaanka ansixitaankiisa ku dul fadhiyaa walhazlu dheleelkuna daliilun daahirun weeyo calaa kidbi maa shay beentii tusinaya aqara bihi u qirtay qofna yuctadu biiqraarihi iqraarkiisa lala tirsanayo faman aqara qofka qirta haazilan isagoo dheleelaya bibaycin aw nikaaxin aw alaaqin ayuu markaa qirtay falaa cibrata bidalika kaasi cibro iyo wax ka soo qaad male walaa yataratabu calaa iqraarihi shay-un ka maayo xataa walow ajaazahu lhaazilu haba banneeyo lianna alijaazata talxaqu shay-an shay ayay markaa haleeshaa muncaqidan guntabe yaxtamilu sixata wlbutlaan ansixid iyo bulid labadaba suurtagala ah. oo falaa talxaqu ma haleesha ijaasadii ogolaanshuhu maa lam yancaqid aslan aslahaba waxaan guntamin kama ana alijaazata laa tajcalu lkadiba si aanay beenta uga dhigin sidqa run alictiqaadaat midna waa ictiqaadaadkii iyo waxyaalihii markaas caqiidada la xidhiidhay wa hiya alaqwaalu waa hadallada adaalatu tusinaya calaa caqiidati alinsaani qofka caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysan yahay walhazanu allah yamnacu asara raadkeeda ma diido walihaada saa daraadeed low takallama bikelimati lkufri hadduu kelimadii gaalnimada ku hadlo hazinan isagoo dheeldheelaya saara murtadan can ilislaami islaamnimada mid keli daway buu noqonaya wainamaa kaana alxukmu haakada saa wuxuu u ahaaday wain kaana alhaazilu haba ahaado laa yaqsidu ridda walaa yuriiduha mid doonayana yaanu ahaanine lianna takalluma hadalka bikelimati lkufri hasanan loogu hadlaa istiqfaafu bilislaami waa fudaysi islaamnimada la fudaydisanayo walistikfaafu bihi islaamnimada la fudaydsaanaa kufrun weeye oo fasaare naadiqu wuxuu noqday kii ku hadlayey bikelimati lkufri murtadan ayuu noqday binafsihi binafsi alhazl binafsi alhasli wain lam yaqsid xukmahu yaanuba qastinin be qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walain sa'altum haddaad weydiiso layaqulunna waxa odhan inamaa kuna waxaa naquudu kuwa iska dhunbada oo wa nalcabu iska ciyaara qul waxaa tidha abillaahi ilaahay wa aayaatihi iyo aayaadkiisa wa rasuuli iyo rasuulkiisaa ku duhaydeen tastahziuna kuwa ku dheeldheera laa tactadiru ha cudur daarannina qad kafartum waa gaalowdeen bacda iimaanikum intaa rumayseen dabadeede wayataratabu cala riddati axkaamun dunyawiyatun kasiira ayaa ka ratibmayso minhum alfurqatu bayna azawjayni ayaa ka mida ah, wagayru dalika iyo kaa kayrkii oo mima huwa mabsuudun mid lagu fidiyaa fii kutubi lfiqhi kutubta fiqhiga waxau leeyahay sheekhu waa qeybta saddexaadna waa ictiqaadaadkii ictiqaadaadna waxaa laga wadaa waa hadalladii tusinayay caqiidada qofka iyo wuxuu rumaysan yahay waxaanu leeyahay hasligaasi ma diido asarta ka dhalanaysa hadalka caqiidadiisa tusinaya sidaa daraaddeed ayaa hadduu kelimo gaalnimo ku hadlo isagoo dheeldheelaya ayuu kelimad gaalnimo ku hadlay wuxuu noqonayaa mid islaamnimada ka ridoobay oo haddaba muxuu saa u noqday ee kelmaddaa uu ku dheeldheelaya muxuu ugu gaaloobay waxay leeyihiin walow haasilkani haba ahaado midaan gaalnimo u qastin walow midaan doonayninba ha ahaado ee ku hadalkan kelimatulkufri kelimad gaalnimo dheeldheel loogu hadlo ayaa ah fudaydsi islaamnimadii la fudaydsanayo fudaydsiguna inaan ku hadalkanba laga tago ayuu sidiisa gaalnimo u yahay fudaydsiga islaamnimada la fudaydsadaa idan markaa kii ku hadlay kelimad gaalnimo wuxuu noqonayaa murtadan ayuu noqonayaa mid ridoobay walow yaanu xukunkiisaba u qastinine wuxuu noo soo qaatay aayadda qur qur'aankaa oo niman munaafiqiina ka hadlaysay oo sababtu nin munaafiqiinta ka mid mida ah ayaa wuxuu uhi kuwan quraadayada oo kale maan arag niman markaas ka cunto iyo waxaloo lagu guro ka jecel niman ka been badan xagga carab ahaan niman ka fulaysan xagga liqaaga iyo marka la kulmo maan arag waxaanu u jeedaa rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisu u jeedaa markuu sidaa leeyahay dadkaa yacnii calooshooda un ka shaqeeya dadkaa beenta wadar carab ahaanta dadkaa markaa fulayadaa marka la kulmo nabiyullaahi moxamed iyo saxaabadu uga jeeday cawf ibnu maalik oo maqlayay ayaa wuxuuhi been baad sheegtay munaafiq baad tahay rasuulka ilaahayna waan ku gaadhsiin doonaa dabeedna waa kacay oo rasuulkiibuu u tegey wuxuu tegay iyadoo looga sii warramay oo aayaadka ay ku soo degeen iyo inay hadalkii ay yidhaahdeen isagiina waa ka dabayay kii munaafiqa isagoo cudur daaranaya markaasaa ilaahay leeyahay haddii aad weydiisa nabi maxamedo waxay ku odhan doonaan waxaan yacni hadal aanu iska markaa faalloonayno iska dhumbanno iska dhex dhexgallabayha waa ciyaaraynay ku dheh markaasaa waxaa la leeyahy waxaad tidhaahdaa saasay ku odhan doonaane ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa miyaa ku dheeldheelayseen ha cudur daaranina inta ay rumayseen dabadi waa gaalowdeene ha cudur daaranina markaa dheeldheelkaa yani diinta lagu dheeldheelo iyo fudaysiga markaa la fudaydsadaa halistaasuu markaa leeyahay markaa laba dhinac ayay culimmadu ka eegaanoo inuu qofku ku dheeldheelo wax gaalnimo keenaya umase ilaahay buu cayaya malaa'igdiisii kutubtiisii rusushiisii ama yacni wax diintu markaa arrimihii macluum min addiini bidaruuraha ayuu diidayaa ama ficil ayuu samaynayaa markaas gaalnimo markaas keenaya isagoo dheeldheella markaas uga jeeda waa gaaloobaya im hadduu kitaabka qur-aanka yacni dee kubadoo kale ka dhigto ama meel qashila ku tuuro ama markaa dad dee sana iskala sujuudo oo markaa ujeeddadiisu dheeldheel tahay waa ku gaaloobaya markaa haddii uu gaalku ku dheeldheelo wax islaamnimo keenaya waa qofkii muslimka ahaa kaa hore oo ku dheeldheelay wax gaalnimo keenaya gaalka lafdiisu hadduu ku dheeldheelo wax islaamnimo keenaya oo masalan kelimatulislaamkiibuu ku hadlay gaalnimadiina waa ka beri noqday dheeldheel baanu uga jeedaa xanabiya waxay leeyihiin imaankiisa waa la xukumayaa fi dunya leannu waxay ahayd dee qalbigale inuu ka rumeeyo carabkale kaga dhawaaqo labadii dee carabkii waa ka qiray iyadoon cid ku qasbaysaa jirin dee afcaasha fulinteedii markaa xubnaha uu ka fulinayey ayuunbaa markaa la sugayaa shaaficiyaduna waxay leeyihin isagoo hazila hadduu islaamo waa ansaxayaa leannu inshaa weeye xukunkiisu aanu radiya taraakhi toona aanu markaa ixtimaalayno jaanibka markaa iimaanka ayaa la rajaxaya qolyahan kale lafdeeda ayaana xanaabilada iyo ayaguna tamaasiil bay gelinayaan alictiqaadaatu qaybta labaad waa ictiqaadaadkiiyo waxyaalo in la rumaysnaa wa hiya alaqwaalu waa hadallada adaalatu tusinaya calaa caqiidati linsaani insaanka caqiidadiisa iyo wuxuu aaminsan yahay walhazwa laa yamnacu ma diido asaraha raadkeeda walihaada saa daraaddeed low takallama hadduu ku hadlo bikelimati lkufri hadduu kelimadii gaalnimada ku hadla hasinay isagoo dheeleelaya saara murtadan cala lislaami buu noqon wainamaa kaana alxukmuna haakada saa wuxuu ahaaday wain kaanad haasinu haba ahda laa yaqsidu ridda midaan u qasinaynin walaa yuriiduha aan dooraynine lianna takaluma bikelimati lkufri oo hasan dheeldheel loogu hadlaa istikfaamun bilislaami islaamnimada la fadijinay weeye walistikfaafu bihi fudaysigiisuna kufrun weeye oo fasaara naadiqu wuxuu noqday kii ku hadlay bikalimati اlkufri murtadan mid ku ridoobay binafsi lhazl binafsihi baa yidhi lakiin binafsi lhazl dheelleelkaa lafdiisa wain lam yaqsid xukmahu xukunkiisa yaanuba qastininbe qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi walain sa'altahum haddaad weydiisan nimankaa munaafiqiinta ee hadallada xunxun leh maxaa waxaa idinku kelifay layaquulunna waxay odhan doonaan inamaa kunaa waxaan nakuudu kuwa iska dhumbada wanalcabu kuwa ciyaaraya ayaan ahayn qul waxaa tidahaa billaahi ilaahay wa aayaatihi aayaadkiisii warasuulihi kuntum iyaha idin tastahzi'uuna kuwa ku dheeldheela laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waa gaalowdeen bacda iimaanikum rumayntiinni dabeed baa gaalowdeen waxaanu leeyahay riddada axkaam dunyawiyo fara badan ayaa ka dhalataa oo kutubta fiqiga lagaga hadlay oo lagu basiiyey waxaa ka mid a ah labadii ruux dee inay kala tagaan waxaa ka mid a ah, dee wilaayadii carruurtiisa inuu waayo waxaa ka mid a ah maalkiisii inuu ka milki wareego waxaa ka mid a in la dilo waxyaala badan baa ka dhalanaya wayataratab cala riddati axkaamun duniyatu kasiiratun baa ka dhalan minha waxaa ka mid ah alfurqaةu bayna الزawjayn wagayru dalika iyo ka kayrkii oo mima kii ka aday huwa isagoo mabsuudun lagu fidiyey ee lagu ballaadhiyey fii kutubi اlfiqhi alinshaa'aat qaybta saddexaadna waa inshaa'aadkii wa macnaha inshaa'aadka macnahoodana waxa weeye iiqaacu asbaabi asbaabtii inuu riduu la yimaado allatii taasoo tatarattabu calayha alaxkaamu sharciya axkaamta sharcigaahi ay ka ratibmaysay almuqaraati lahaa ee loo qariray kalbayci iibkiiba weeye walijaarati iyo kiradii kirayntii ijaaradii wax kala kiraysigii wasaa'il alcuquudi iyo cuquudda dhammaantood ama intoodii hadhay iyo watasarufaati tasarufaadka intoodii kale wa hiya nawcaani waa laba nooc annawcu alawal laa yubطiluhu اlhasmu hasligu ma burinayo ka nikaaxi waaba nikaaxii wa طalaaqii furiinkii warajcatii soo ceshigii waa liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam uli alaaثun saddex jidduhunna dhabtoodu jiddun dhab weeye wa hasluhunna dheeldheelkooduna jiddun dhab weeye annikaaxu guurka wa طalaaqu furiinka warajcatu iyo soo fa haada nawcu yashmalu wuxuu shawninayaa atasarufaat allatii taasoo laa taxtamilu lfaska faskhi aan ixtimaalaynin waxau leeyahay sheekhu qaybta saddexaad ee ay u qaybsanaysay tasarufaadka qawliga hasliga la xidhiir uu hasligu la xidhiidhayay wuxuu leeya waa inshaaadkii inshaa-aadna waxaa la yidhaahdaa waa la imaatika uu la imanaya asbaabtan ay ka ratibantay axkaamta sharciga ah loo dhigay ayaa inshaa la yidhaahdaa oo inshuhu asalkiisa waa ibtidaa'u shayi shay bilowgii ayaa la yidhaahdaa inshaa waa curin wuxuu la imanayaa asbaabtii ay axkaamta sharciga ah loo sugay ay ka dhalanaysay oo waxaan nidhi wuxuu ula jeedaa xukun sharci ah inuu markaas meeshan ka soo saaru ka yimaado waa sida iib waxbaa markaas suuro iib baa waxbaa la kala iibsanayaa ijaaro waxbaa la kala kiraysanayaa iyo cuquudda intoodii hadhay iyo tasarufaadkii waxaanay u qaybsamaysaa buuri laba qaybood laba nooc bay u qaybsamaysaa nooc hasligu ma burinayo oo dheeldheelkaasi ma burinayo waa guurka waa furiinka waa soocashiga oo masalan kaba soo qaadee dadka iminka dhoofaya waxay sameeyaan waxay leeyihin waxaan u baahanay markaa sawiroo halkana markaa laysu imanayaayo weligiibaa imanayo markhaatiyadiibaa imanayo meherkii oo waxa la wadaadki wax allo wixii suuradii guur lahaay oo dhan ayaa la samaynaya haddana waxaa la leeyahay guur looma jeedo waa furiinkii waa ta kale ayana dadkaa la ibtileeyey ay dee iyagana samaynayaane yacni inay isfureen ay samaynayaan ay markaa waraaqiin waxa lowxii la kala qorayo ee inay ismaree deetana gaalada loo dhiibayo si markaa la yidhaha waa laba qof oo kala tegayoo waxoogaygii la siinaya gaalada ay ka qaadanayeen ayu u korodho waa rijaca iyo soo ceshi gabadhuu fugay oo ciddatu rajciya ku jirta ayuu markaa leeyahay waan soo ceshaday waxaana looga jeedaa dheeldheel nawca wuxuu leeyahay hasliga iyo dheeldheelku ma burinayo waxaana u daliila buu leeya xadiidkan xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo imaam axmed baa warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan asxaabu sunan oo nasaa-i ku jirin iyo imaam axmed baa warinaya wuxuu yidhi nebigu xadiidka sanadkiisuna waa xasan culimada qaar waaba tasixiyeen saddex buu yidhi nebigu jiddigooda iyo haddii dhabnimo loola yimaado waa dhab haddii dheeldheel loola yimaadona waa dhab mar kastaba dhab unbay u dhacaana dheeldheel iyaguma dhacaan waa guurka waa dalaaqa waa rajcadiiyo soo ceshiga weliba noocani wuxuu kulminayaa oo la wadaagayaa cuquudda iyo tasarufaadka aan faskiga aqbalin faskhi aan aqbalin ama si kale haddii loo dhigo aan naqdin in la buriyo iyo iqaale iyo celin aan aqbalin imika nikaax hadduu dhaco nikaaxu khiyaar ma leh tacliiqna laguma sameeyo marka nikaaxii waan waan waan ka noqonnay oo waan fasakhnay waan burinay furiinkii waan ka noqonay ama waan burinay dee qaar baa markay rajacada ay soo ceshanayaan ayaa waxay dhahen dalqadii waan ka noqday wax jira maaha rajacadu waa soo ceshi markaa xaaskii aad soo ceshanayso dalqadii dhacdayna sideedii bay u dhacaysaa ayay u jirtaa markaa noocaa ayaga hasligaasi ma burinayo caqdigaasina wuxuu noqonayaa caqdi saxiixa ayuu noqonayaa wa macnaha inshaa'aad waxaa looga jeedaa iqaacu laswaabi aswaabtii ridideed iyo laybaatiyada alatii taasoo tataratabu calayha ay ka ratibaysa alaxkaam sharciya axkaamta sharciga almuqararati ilaah loo qareeyay kalbayci wa walijaarati iyo ijaaradii wasaa'il alcuquudi iyo cuquudda intoodii kale watasarufaati wahiya noocaani waa laba nooca nowcu lawal laa yubطiluhu alhazlu ma burinayo hasligu ka alaaqi furiinki iyo ka nikaaxi guurki iyo walaaqi furiinki warajcatiba weeye wa liqowlihi calayhi salaatu wasalaam salaadun jidduhuna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab wahasluhuna jiddun dheleelkooduna waa dhab annikaaxu waa guurkii watalaaqu furiinki warajca fahaada nawcu yashmalu wuxuu koobsanayaa oo soo gelaya altasarufaat alatii laa taxtamilu lfaskha aan faskay aqbalaynin haddaba halkii horena waa kii nikaax inagu soo lahaa kaasi waxay ahayd qirasho yacni guur inuu jiray la qiranayo ayay taa hor ahayd ay xanaafdu lahaayeen markaa qiraadka waxba laga soo qaadi maayo ma la dubeen yahay laakiin hadda kani waxa weeye waa isagii oo la samaynayo kaasina qirasho yacni inuu jiray oo aan jirina bay ahayd kana waa iminkoo la sabaynayo lagu kayo annawcu thaanii nawca labaadna maa yu'asiru fiihi alhaslu waa wuxuu hasliga iyo dheeldheelku uu burinayo maa yu'asiru fiihi waa wuxuu ku raadaynaya fiihi dhasha alhaslu dheeldheelka ayaa ku raadaynaya muxuu ku raadaynayaa bilibtaali wilfasaadi ama fasaadi kalbayci waayibki iyo walijaarati kiradii iyo wasaa'ir tasarufaat allatii taxtamilu lfaskha ee faskha iyadu aqbalaysay ala tafsiri ala tafsiiri lmadkuuri tafsiirkii lagu sheegay fii kutubi lfiqhi lmukhtalifa kutuba fiqiga mukhtalifa iskhilaafsan waxau leeyahay sheekhu nooca labaad waa wax hasligeeni iyo dheeleelkeeni uu saamaynayo oo uu ama ku keenayo burid ama fasaad waa iibkii oo kale waa ijaaradii iyo kiradii waa tasarufaadkii kale ee laakiin ayagu faskhi aqbalayey imika iibka oo kale dee waxaa ka furnayd fasak baa ka furnaayoo haddii inta la wada joogo khiyaar baa jiray lagu fasakhanayey mid khiyaaru shardi ahoo lagu fasakhanayay baa jiray iqaalo iyo ka celin baa jirtay laakiin guurkii mar hadduu guur dhaco iga celi iyo aan ka noqonno ma jirto furinkii iyo soo baa la mida markaa kuwaasina waxyaale naqdin iyo faskhid aqbalaya mayn kuwana waqaar aqbalaya markaa tafsiilka lagu sheegay kutubta fiqiga ee mukhtalifada ayaanu ku sugan buu leeyahay النوع الثاني ما يؤثر فيه الهزل ووuxuu hزلi saamaynaya باbطاaل burina والفساadi ama فساad iyo xumaaش kalbayci iibki wlijaarati wasaa'ir تصرuفaad iyo تصرuفaadindoodii kale alatii taasoo taxtamil الفسka فسka qabalaysa calى تفsير الmadkuuri تفsيirka lagu sheegay fي kuتب الفقه المkتaلiفة وذahaba haddaba waxay ku tegeen bعض الفقهاء إilىa صحaةi hada النوع min التصرuفaati walow maعa الhزل ahaatee qiyaasan ayadoo lagu qiyaasanaya calaa sixati nikaaxi waalaaqi warajcan calhasri ay ansaxayeen waman faraqa ka kala saaray bayna nawcaynin ixtaja wuxuu hujaysay bianna alxadiida dalla wuxuu tusiyey xadiidku calaa anna bacda tasarufaati tasarufyaadka qaarkood jidduhaa iyo wahasluhaa sawaab inuu yahay wa anna minhaa waxaa ka mida ah maa laa yakuunu waxaanu ahaanin jidduhu iyo wahasluhu sawaab id low low kaana aljamiicu hadday bimansilatin waaxidatin ahaan lahaayeen lajaء axadiiu xadiidku wuxuu ku imaan lahaa binasi caddayn calaa ana jamiica cuquudi اlhaanzili kan dheeleelaya cuquudiisa dhammaantood wa tasarufaati iyo tasrufaadkiisu jidduha iyo wahasna sawaabn ay isku mid yihiin wa min jihati lmacnana ina fi nikaxi wanahwa xaqa lilahi tacaala xaq bini aadmi oo khaalisa maya xaq ilaahay baa ku jira wamaa kaana kadalika wixii sidaasana falaa yajuuzu liaxadin ma banan an yahzila fihi inuu ku dheendheelo faidaa jaa markuu la yimaado bisababi sababtii markuu la yimaado habata alxukmu xukunkii waa sugmaya wain lam yaqsidhu yaanu markaas uba qasininbe kamaa low nadaqa waaba isagoo ku hadlay bikelimati اlkufri lianna lisaana laa yajuusu mabna an yahzila maca rabbii rabbigiina jirka inuu dheeldheelo walaa yastahziya biaayaati aayadkiisa inuu markaa ku dheelaano ma banaana wa haada kaasi waxaway bikhilaafi tasarufaat almaaliya tasarufaadka maaliga iyuu khilaafsan yihi allatii taasoo yahay iyadu maxdu xaqi cibaadi ah xaq addoona barax tiran ah fa inahaa tafsidu bilhazi waa ku fasahabaysaa walaa yahbutu xukmuhaana ma sugmayo waa licadami rida alhazili bilxukmi kan haziliga dheleeya xukunkaan ku raallihayn walianna alinsana qad yahzilu maca gayrihi inuu la dheleela arkaa oo falaa yahbutu alxukmu bixaqi aanu ku sugnaanin oo falaa yahbutu lxukmu ma sugnaanayo bixaqihi bikayri sudahu isagoo karaali noqonin waxau sheekhu leeyahay fuqahada qaarkood waxay ku tegeen noocan lafdiisa tasarufaadka ee ayagu fasaqa iyo iqaalada iyo naqdintaba aqbala inay ansaxayaan maca alhasli inay la ansaxayaan ayay culimada qaarkood qabaan oo ay ku tegeen oo waxay uga qiyaasanayaan nikaaxii iyo guurkii iyo sooceshigii ansaxayey macalhasi dheeldheelle jirkii ansaxayey ayay uga qiyaasteen qoryahan kala saaray ee iyagu yidhi kuwaasina saddexda iyo wixii lamida ee ayagoo aan faski ixtibaarin hasligu ma burinayo waa jirayaan amaa waxaana iyagu faskiga ixtibaalana waa burinayaa kuwayna kala saaray waxay xujaysanayaan xadiidka oo waxay leeyihiin xadiidku wuxuu tusiyey tasarufaadka qaarkood in dhabtood iyo dhaleelkoodba isku mid yahay waxaa kaloo mafhuumka xadiidka aan ka qaadanaynaa mar hadduu yidhi saddex adugu ilaa shan bay gaarsiiyaanba oo riwaayaadka ayo iskhilkhilaafsan inkastoo riwaayadaas sugani ay taa usuub tahay xoraynta qaar baa ku soo daraya dhaarta iyo waxay leeyihiin halkaas saddex buu sheegay waxaa kaloo mafhuumka xadiidku noqonaya wixii aan intaa ahayn inaanu hasligood iyo jiddigood isku mid ahayn inaanu isku mid ahayn waayo hadday dhammaantood isku mansilo keli ahaan lahaayeen dee xadiidkaa caddayn lahaa o odhan lahaa qofka qofka dheeldheelaya cuquuddiisa iyo tasarufaadkiisoo dhan iyo dhabtooda waa isku mid xagga macnaha waxay leeyahay nikaaxan iyo wixii lamida xaq ilaahay leeyahay baa ku jira xaq bini aadmi oo khaalisa ma aha mar haddii ay sidaa tahayna qofna inuu markaas dee xaq ilaahay ku dheeldheelo ma bannaana iyo ayaadkiisa mar haddii sababtii la helay uu sababtii la yimi xooggiina waa sugmaya walow yaan u qasinin bay isagoo kelimatul kufri ku hadlay oo kale ayay ka dhigantay laakiin tasarufaadkan maaliga ah ee xaq addoon barax tiran isagu ah ayagu waa khilaafsan inuu hasliga dheellaylku waa fasahaadiya xukunkeeduna ma sugmo waayo qof wan dheeloolaya dee xukunka waxan waanu kala iibsanay waxanaanu kala yani waxaa iibkaasoo dhan iibkaa la samaynay waan kaa iibiye waan iibsaday ee dheeldheelka looga jeedo ama waan kaa kireeye waan kaa kiraystay waxyaala caynkaas loola jeedo ee dheeldheelka xuunkooda ma sugmayo qofkan hasilkii xuunka kaba raalli ahaa qofkuna inuu cid kala dee wax dheeldheel ula sameeyo ayaa la arkaa marka xuunkii xaqiisa ku sugnaan maayo isagoon ka raalli ahayn wa dahaba waxay ku tegeen bacdu alfuqahaa'i waxay ku tegeen ilaa sixati hada nooc noocan ansixitaankiisa min atasarufaati ah walow maca alhasdi dheeldheelle jirkeedba ha ahaatee qiyaasan iyadoo looga qaasanaya calaa sixati nikaaxi guurka ansixitaankiisa iyo talaaqi furiika iyo warjacsi soo ceshiga ay ansaxayeen maca alhasdi dheeldheelle jirkeed waman faraqa qofka kala saaray bayna nawcayni labada nooc ixtaja u xoojaystay bianna alxadiida dalla xadiidku waxa uu tusiyey calaa anna bacda tasarufaat tasarufaadka qaarkood jidduhaa iyo wahasluhaa dhabtooda dhaleelkiisu waa inuu yahay wa anna minhaa inay ka mid yihiin tasarufaadka maa laa yakuunu waxaanu ahaanin jidduhu iyo wahaslu sawaa adaysu mid noqonaynin idan low kaana aljamiicu bimansilatin waaxida hadday ahaan lahayn la ja'a alxadiidu xadiidku wuxuu ku iman lahaa binasi caddayn calaa anna jamiica cuquudi alhaasili kan dheeleelaya cuquuddiisa dhammaantood iyo wa tasarufaatihi tasarufaatis iyo dhammaantihi jidduha iyo wahasluha sawaab ma isku mid yihiin wa min jihati almacnaa xagga macnaha marka laga eega ina fi nikaaxi wanaxwi xaqa lilahi tacaala baa ku sugan wamaa kaana kadalika wixii noocaas ana ee xaq ilaahay ku jirana falaa yajuuzu liaxadin ma banaan in yahsila fihi inuu ku dheeldheelo faida jaa bisababi sababtii markuu la yimaado sabata alxukmu waa sugmayaa wain lam yaqsidhu yaanu baqastinin kamaa low nataqa waaba isagoo ku hadlay bikalimati lkufri lianna alinsaana laa yajuusu lahu ma banaana an yaazila maca rabbihi rabbigii inuu markaa dheeldheel kula dhaqmo walaa yastahzi'a inuu ku dheeldheelaano uma banaana lian laa yajuusu an yahzala maca rabbi walaa an yastahzia biaayaati inuu ku dhalaaco ma sugnaanin wahada bikhilaafi tasarufaat ayaa khilaafsan almaaliya ee xooleed allatii taasoo hiya iyadu maxdu xaqi alcibaadi addoommada xaqeeda badax tirana fa inahaa tafsudu bilhasi bay ku fasaadaysaa walaa yahbutu xukmuhaana ma sugmayo waa licadami rida alhaazili haasilkani inaanu raalli ka ahayn bilxukmi walianna alinsaana qad yasilu dhaldhela arkaa maca qayrihi oo falaa yahbutu alxukmu bixaqihi kuma sugmayo bikayri hudaahu raabican kaabra asafahu waa safiihnimadii tamhiid waa waxoogay goboldhiga asafahu fi luqati alkhifatu waa sudayd wa fi istilaaxi alfuqahaanana waa cibaaratun waxaa laga cabirayaa oo safa looga jeedaa can tasarufi fi lmaali xoolaha in loogu tagrifalo calaa khilaafi muqtada asharci waalcaqli si weydaarsan sidii sharcigii caqligu keenaya maca qiyaami alcaqli iyadoo caqligiina uu joogo wa cudda safahu safaha waa laga tiriyey min alcawaarid almuktasabati baa laga tiriyey maxaa yeele lianna safiiha yacmalu biikhtiyaarihi wa ridaahu ayuu ugu camal falayaa calaa khilaafi muqtada alcaqli siduu caqligu keenaya si khilaafsan wa huwa laa yunaafii ma anfinayo alahliyata oo fasafiihu kaamilu lahliya weeye mukhaaaban mid lagula hadlay weeye bijamiici takliifaati takliifaadka o dhan ilaa ana safa ilaa ana safiih bu lakin ilaa ana safa safahu yuahiru waa raadinaya fii bacdi alaxkaam wayadan hadal asaruna wuxuu ku muuqanayaa fii manci lmaali xoolihii oo loo diidiya can isabi idaa balaqa markuu qaan gaadho safiihan wa fi lxajri iyo xayiraadda cala lmaali gayr cadlin la saarayo bisababi safah falaabuda waxaa laga marmana min alkalaami hadal biijaazin si yani soo koobid iyo gaabira can haatayni almas'alatayni aan uga hadalno iyo wamaa yatacallaqu bihima wixii la xidhiirayay oo min axkaamin ah uma can isafahi inaan ka hadalno fi lqaanuuni almadaniyi alciraqiyi uma almisri waxa u leeyahay sheekhu safahi waxa weeye waa caaridkii afraadii cawaaridii muktasabka ahayd wuxoogay gobolliga ayuu samaynaya wuxuu leeyahay safahu xagga luqada horta waa fudayd isilaaxa fuqahadana waxa looga jeedaa inuu qofku ugu tasarufo hantidiisii si khilaafsan siduu sharciga iyo caqligu keenayo caqligu dee wixiise inuu tashiisho oo uu hagaajsaa buu keenaya sharcigu wuxuu keenayaa dee hanti aada inaad ku bixiso meel akhiriya adduunba sharcigu uu ogol yahay oo aanad ku bixinin meelaha sharcigu diidayo ayuu keenayaa markaa qof gari wuxuu ugu tasarufayaa hantidihiisi ka baxsan siduu sharcigu keenayo caqligu isagoo caqligiisa haddana joogo qof waala weeyaan aan la odhanaynin waxaana safaa cawaaridda muktasabkaa loogu daray waxay leeyihin safiihu hortu ikhtiyaarkiisa iyo raalliaashihiisa ayuu dee u samaynayaa waxan oo waxaan siduu caqligu keenayo khilaafsan wuxuu ugu samaynayaa ikhtiyaar iyo doorasho ee qof waalan maaho bilaa ikhtiyaar iyo bilaa doorasho ah mana anfinaya buu leeyahy labadii ahliya ahliyatu lwujuubkii iyo ahliyat laadaa'i midnaba ma diidayo oo ahliyaddiisu way dhammaystiran tahay takliifaadkoodana waa lagula hadlay laakiin safana wuxuu raadaynaya axkaamta qaarkood waxaanu weliba muuqanaya asartaasi sabigii yaraa hadduu qaan qaangaadho isagoo safiiha oo aan hantidiisii hagaajsanaynin oo aan diintii ku wanaagsanayn xoolii gacanta loo geyn maayo sidii markuu yaraan loogu hayey ayaa loogu haynayaa waxaa kale ka muuqanaysaa xajrinta iyo xayiraadda qofkii baaliq ee caaqilka ahaa hadduu gadaal ka safiihoobo wixii sii baabi'iyo ayadana waa la xayiri haddaa waxa laga maarmaana buu leeyahay inaynu si kooban labadaa mas'alo aynu uga hadalno wixii axkaamda la xidhiidhay haddana aan ku dayno bal labadan qaanuun ee madaniga ah ciraaq iyo masar inaan ayagana ku dayno raabican asafahu tamhiid asafahu fi luga alkhifa waa fudayd wafi istilaaxi lfuqahaana waa cibaaratu cabida can tasarrufi tasarufi ilmaali lagu tasarufa calaa khilaafi muqtada sharci sharciga siduu keensanaya si khilaafsan ehm, loogu tasarufo calaa khilaafi muqtada sharci walcaqli caqligii sidaa usii keenaya si khilaafsan maca qiyaami lcaqli iyadoo caqligiina uu joogo wa cudda safahu safay waxaa lagu tiriyey min alcawaarid almuktasaba ayaa lagu tiriyey lianna safiiha yacmalu qofka safiihi biikhtiyaarihi wa ridaahu ayuu markaas u camal falaya wuu qabanaya calaa khilaafi muqtada alcaqli caqligu siduu keensanaya si khilaafsan ayuu markaa u shaqayn wa huwa casafa huna laa yunaafi alahliyata ma anfiyo oo fa safiihu kan safiihaci kaamilu lahliyati ahliyadiisu waa miday dhammaystiro tahay mukhaadabun mid lagula hadlay weeye bijamiici takliifaati ilaa ana safaha yuasiru wuxuu raadaynayaa safahu fii bacdi alaxkaami axkaamta qaarkeed ayuu raadaynayaa wayadharu hadal aharuna wuxuu daahiraya fii manci lmaali udiidnada maalka can isabiil loo diidaya idaa balaqa safiiha markuu qaangaadha isagoo safiiha iyo wa fi lxajri cala albaaliq alcaaqil xajrinta lagu sabaynaya qofkii qaangaadhka caqliga lahaa bisababi safa falaa waxaa laga maarmaanaa min alkalaami hadal biijaazin can haatayni masalatayni maalkaa loo diidaya sabigu markuu safiihaan ku qaangaadho iyo xajrintan la xajrinaya qofkan baaliqaa ee caqligana bisababi safa iyo wamaa yatacallaqu bihi baa wixii la xidhiidhaya min axkaamina uma can isabeyha ayaan ka hadlaynaa fi lqanuuni almadaniyi alciraaqiyi uma almisri almas'alaة اluulaa waa mas'alada hore fii dafci اlmaali waa xoolaha dhiibitaankiisa liman loo dhigay balaqa qaangaadhay safiihan isagoo safiiha oon wixii hagaajsanaynin itafaqa alfuqahaau waxay isku waafaqeen maa cadda daahiriya daahiriyada qolada laydhaa wixii ka soo hadhay calaa ana asabiya idaa balaqa markuu qaangaadho safiihan xaaluu yahay laa yudfacu ilayhi maaluhu loo dhiibi maayo wa liqowlihi tacaala walaa tuutu sufahaaa ha u dhiibina amwaalakum xoolihiinna allatii taasoo jacala allahu lakum ilaahaydii ka helay qiyaaman miday noloshiinu ku taagan tahay wa innamaa yudfacu ilayhi waa loo dhiibaa almaalu xoolaha bacda albuluuqi idaa unisa minhu marka laga ogaada arushdu hanuun wa liqowlihi tacaala wabtalul yataamaa agoommada jirraba xataa idaa balaguu nikaaxa nikaax markay gaadhaan fa in aanastum minhum haddii aad ka ogaataan rushdan hanuun fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba fa itaa'ulmaali maalka u dhiibitaankiisa yushradu lahu waxaa loo shardhiya albuluuqu wاrushdu binafsi hadihi اlaaya ayaddan siday caddaysay waxa u leeyahay sheekhu fuqahadu waxay isku raacsan waxaan daahiriye ahayn waa daawuud adaahiri iyo ibnu xasmi iyo in sabigu hadduu qaangaadho isagoo safiiha oo aan hagaajisanayn oon maamulan karaynin maalkiisii inaan loo dhiibaynin waayo ilaahay baa isagoo dadkao dhan la hadlaya wuxuu leeyahay waar dadka sufahada ah ee baabiinaya hantidooda xoolihiina ha u dhiibin hadda waa xoolahoodii haddana waxaa la leeyahay xoolihiinna waayo xooluhu ummadda waa ka wada dhexeeyaan xooluhu ummadda waa ka wada dhexeeyaanoo maanta kala hayo berito kala hayo wax ummadda markaa ka wada dhexeeyo si uun markaa ugu dhex wareegaya weeye xoolihiinna ilaahay idin ka yeelay miday noloshiinna iyo macaashkiinnu ku taagan yahay sufahada ha u dhiibine in gacanta loo geliye maaha waanaad arkaysa waayo isagiina hagaajsan maayo ugu baabi'inaya oo ummadiina waa ka baabiinaya isaguna waa iska baabiinaya bal waxaa loo dhiibayaa xoolaha marka uu qaan gaadho ee weliba laga dareemo waa la ikhtiyaariyo waa la jirooyo rushdi iyo hanuun iyo toosaan wax laga garto wey waayo ilaahay baa aayad kale wuxuu ku leeyahay agoommadaa xoolaa u haysteen jirrada marka ay gaadhaan guurka ay qaan gaadhaan xoolii u dhiiba lama odhanin waxaa la yidhi eegoo haddii aan rushdi iyo toosmaaniya hanuun ku aragtaanna xoolahooda u dhiiba haddii kale ha u dhiibina bay ka dhigan tahay idan xoolihii in loo dhiibo ilmihii yaraa waxaa shardi ah horta inuu qaangaadho waxa kaloo shardi labaadu ah rushdi iyo hanuun inuu markaa mid hantidiina hagaajisanayo yahay mid diintiina hagaajisanayo uu yahay waana limaslaxatii dandiisa ayaa markaas loogu haynaya almas'alaة ula waa fii dafci lmaali xoolaa udhiibitaankii loo dhiibay liman balaqa cidda qaan gaadhay safiihan isagoo safiiha itafaqa alfuqahaa waxay isku waafaqeen maa xadda daahiriya wixii ka sodhay calaa ana sabiya idaa balaqa markuu qaan gaadha safiihan xalu yahay laa yudfacu ilayhi maaluhu loo dhiibi maayo wa liqowlihi tacaala walaa tutuu sufahaaa kuwa wax magaradka ah ee caqligaabka ah, ha u dhiibina amwaalakum xoolihiinna allatii xoolaasoo jacala allahu lakum qiyaaman idinka yeelay miday noloshiinu ku taagan tahay wainamaa yudfacu ilayhi lmaalu waxaa loo dhibaya bacda lbuluuqi markuu qaangaadho idaa unisa min urisi weliba marka laga arko ee laga garto hanuun ay curifa idaa curifa marka la garto wa liqowlihi tacaala wabtalulyataama agoommada jiraba xataa idaa balagu nikaaxa nikaax markay gaadhaan ay qaangaadhaan fain anastu minhum haddii aad ka dareentaanu ka garataan ushtan hanuun iyo toosnanan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolihiina xoolahooda u dhiiba faitaaulmaali maalkow dhiibitaankiisa yushradu lahu waxaa loo shardiya albuluuqu iyo warifsu ayaa loo shardiyaa binasi hadi alaaya aayaddan isubay caddaysay wallahu aclam halkaa inoogu joogo